alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wacala aalihi waasxaabihi ajmaciin qaala lmusanifu raximah llah baabu qowli llahi tacaala haadakani baabu qowli llahi tacaala baabkii ka warramayay qowlka ilaahay uu yidhi walilaahi ilaahay waxaa u sugan oo uu leeyahay alasmaa magacyada alxusnaa ee wanaageedu uu dhammaystiran yahay fadcuuhu biha ilaahay ku barya magacyadiisaas wax ku weydiista kuna caabuda ilaahay subxaana wa tacaala wadaru ladiina kuwii iskaga taga oo ha raacina ogaadana waciid iyo goodii adag iyagii kusoo wajahan yahay kuwa yulxiduuna ilxaadka ku sameynaya fi asmaa'ihi ilaahay magacyadiisa alaaya maqsuudka iyo ujeedada baabkani ugu yaalo kitaab الtawxiid wa bayaanu suurati min suwar اlinxiraaf almunaafi litacdiim illah waa in la caddeeyo mid kamida inxiraafyada ilaahay weyneyntiisa meesha ka saara ama nuqsaamiya almowqici fi shirk ee dadka shirkiga ku rida sabab ugu noqda inay shirki ku dhacaan wa huwa alinxiraafu fi asmaaءi illah inxiraafkaas tacdiimkii weyneynta ilaahay meesha ka saaraya min daraa'ic shirkina kamid a ah wasaa'ir shirkigu alinxiraaf fi asmaaءi illah kaasoo ku imanaya bilishraaki fiiha in ilaahay iyo makhluuqaad laga dhexaysiiyo aw bitaxriifihaa ama in macnaheedii xaq ahaa laga leexsho aw bigayri dalika marka munaasabada baab kitaab tawxiid u leleyahy waxa weya an inxiraaf fi asmaa illahi wa sifaati yuaddi ilaa khalal fi tacdiim اlcabdi lirabbi qofku haddii waddada saxdaa ah ee kala gudboon ilaahay magacyadiisa iyo sifaadkiisa uu mari waayo oo wadada uu ka leexdo hada yu-addi ilaa khalalin fii tacdiimi alcabdi lirabbi taasi waxay sababaysaa inuu khalalgalo galo weyneyntii addoonka waajibka ku ahayd ee ahayd rabbigii inuu weyneeyo oo weyneyntaasi meesha ay ka baxdo ama ay nuqsaanto lannu ilaahi subxaana watacaala cadamadiisa iyo weynidiisu waxay ku muuqataa waxyaabay ku muuqata waxaa ugu weyn biasmaa'ihi wa sifaatih wa hada min acdam alasbaab almufdiyati ilaa tarki ifraad illahi bilcibaada mar haddii ilaahay weyneyntiisa uu khalalgalana waxay kamid tahay sida hore usoo sheegnay asbaabaha u waaweyne keena markaa baabkani sidaa saxda wuxuu ku tacaluqaa bitawxiid اlcibaada alasmaa wasifaat hala sheego lakin maqsuudku maaha in la baxhiyo masalaة اlasmaa wasifaat sida ay sameeyeen akaru shuraax xaggaasay ula leexdeen baabka inay ka hadlaan alasmaa wasifaat iyo qawaaciddii alasmaa wasifaat iyo inxiraafaadkii galay iyo waxyaabahaas sida daahirkaana marka laga baab garan abwaabta uu ku dhex jiro maqsuudku saasi oo baabkani laa yatacalaqu asaalata bitawxiid alasmaa wasifaat in alasmaa wasifaat lagu baxfiyo masalada lagaga hadlo maqsuudka halkan loogu dhigay maaha maqsuudka halkan loogu dhigay waa in la caddeeyo inxiraafka dadka ka gala ilaahay asmaadiisa iyo sifaadkiisu inuu meesha ka saaro ama nuqsaamiyo weyneynta ilaahay haddii weyleynta ilaahay ay nuqsaanto ama meesha ay ka baxdana waa asbaabaha u waaweyn ee dadka shirkiga ku rida arrinta noocaasi ah waay marka aladi yadhar waa ana almusanifa lam yacqid hada albaaba libayaani tawxiid alasmaa wasifaat wainama caqadahu libayaani suurati min suwar inxiraaf fi asmaa illahi wa sifaatih almunaafiyati litacdiim illah wa ana hada اlinxiraafa min asbaabi اlwuquuci fi الshirki fi اlcibaada ilahi subxana wa tacala wuxu uhi walilahi alasmaa اlxusnaa oo ilaahay inuu magacyo leeyahy buu inoo sheegay magacyada cid kale uma bixin ilahay isagaa isku magacaabay waxaa kaloo ilahay uu sheegay asmaahu inay tahy xusna oo macnaheedu yahay albaaliqatu fi lxusni kamaalahu ta wanaagga dhamayska tiran gaadhay لأna kula ismi min asmاء الlah yatadamanu صifaة min صifaat الlah magac kastoo magacyada ilahay kamid wuxuu koobsanayaa صifa صifaatka ilahay kamida wa صifaat الlahi waa صifaatu kamaal صifaatka ilahayna waa صifaatu kamaal wey ilaahay subxaana wataعaalى wuxuu yihi fadcuuhu biha aynu arki doonaa wadaru ladina yulxiduuna fi asmaءi maslada baabku waa suwar اlinxiraaf fi asmaaء illahi waxay bedenkeedu hoos imanaya waxaa loo yaqaano alilxaad fi asmaaء illahi wa sifaatih marka ma macna alilxaad fi asmaaء illah wama hiya suwaru dalika ilaahay asmaadiisa iyo sifaatkiisu bu ilxaad ku sameeyey macnaheedu waa maxay maxaa kamida tusaalayaasha ilxaadkaas alilxaadu fi lugati اlcarab huwa almayl horta waa leexasha weyi in toosnaantii laga leexdo sida uu yihi ibnu faris fi mucjam maqayis luga allamu walxaau waddaalu aslu yadulu calaa mayli can istiqaamati yuqaalu alxad arajulu baa la dhahda ninkii ilxaad buu sameeyey ida maala can ariiqi اlxaqi wاliimaan ولهذا waa مacaasida ilahay iلحاad uu ku magacaab وman yurd فيhi بإلحاadi بظulm نudiqu min عadاabi أliim waayo طariiqii طaacada iyo istiqaamada ayuu qofku macصiyada samaynaya ka leexay وsumiya اللحd لأnah maaئl في أحadi janibي الjadث ee alqbr اللحd oo iilkana waxa magacaa loogu bixiyey لأnه qabriga labadiisa dhinac xaggaa qiblada xigta ama xagga kasoo horjeeda labadaa mid buu ku yaalaayo uu ku beyrhsan yi ku leexsan yihi yuqaalu laxadtu اlmayita waalxadtu wاlmultaxadu almalja sumiya bidalika liana laaji yamiilu ilayh meesha lagu gabadana multaxad baa la dhaha qofku ku gabanayaa uu ku leexanaya ibnu kahiir wuxuu yihi fi tafsiri wa aslu ilxaad fi kalaami اlcarab alcadlu can اlqasd carabi ilxaad waxay u taqaanaa asal ahaan qasdiga iyo toosnaanta in laga leexo walmeyl waljawr walinxiraaf leexashada dulmiga lumitaanka waminhu laxdu fi lqabr inxiraafi ilaa jihati lqiblati can samti lxafr sharcan ilxaadka asmaa llahi wa sifaatihi galaa wa almeylu biasmaai اllahi wa sifaatihi can ilwaajibi fiiha almeylu biasmaai اllahi wa sifaatihi can ilwaajibi fiiha waa in ilaahay magacyadiisa iyo sifaadkiisa sidii waajibka ahayd lagala leexdo sidii waajib ahayd in loo loola dhaqmo in lagala leexdo oo si kale loola dhaqmo ibn اlqayim baa saa ku qeexay kitaabkiisa madaarij saalikiin wuxu uhi xaqiiqaة lilxaadi fiiha fi asmaء الlah alcudul b alcuduulu biha can الsawaabi fiiha waa in lagala leexdo alcuduul iyo almayl waa isku mid alcuduulu biha can isawaabi waa sidii saxda ahayd marka baabu asmaa illahi wa sifaatihi la joogo in laga leexdo oo wadada midaan ahayn la maro iyo ilxaado idqaalu maa laysa bimacaaniha fiiha waxaan magacyada ilaahay macaanihooda kamid ahayn in la soo geliyo ikhraaju xaqaaiqi macaaniha canha ama macaanidii sifaatkii ay tusinaysay in laga saaro hada xaqiiqat lilxaad bu xaadka xaqiiqadiisu waata waman facala dalika faqad kadaba cala allah qofka sidaa sameeyaana ilahay buu ku been abuurtay oo magacaan uu ilaahay magacyadiisa ku darin ku dara ama miduu ku daray ka saara ama magacu sifadu tusinaya anfiyo diida ama magacu sife aanu tusin ahan yidhahdo wuu tusinaya ilahay buu ku been abuurtay fafasara ibnu cabaas alilxaada bilkadib wahuwa gaayat lmulxidi fi asmaa'ihi tacaala waay badaa'ic lfawaaidkana wuxuu ku yihi mujalad kuwaad saxaa boqol iyo sideetan walilxaadu fi asmaai huwa alcuduulu biha waa in lagala leexdo bixaqaa'iqiha iyo xaqaa'iqda waa macaaniiha iyo sifaadka ay tusee cala ilxaqi haabiti laha xaqi u sugnaaday in lagala leexo ilxaadku wuxuu leeyahay suwar bimacnaa nooc qura maaha noociya ayuu leeyahay ibn اlqayim raximah llahu tacaala badaa'ic ulfawaa'idka waa ku sheegay iyo kutubtiisa kale kuwo kamidaba ko waxaa ka ah inkaaru shayin min asmaa illaahi ilxaadka waxaa kamida ah in magacii ilahayba la diido saxduma waxayd in la sugo mise in la diido in la sugo qofka diidee yihi araxmaan magacyada ilaahay kamid maaha ama alxakiim dee ilxaad buu sameeyey waajibkii magacaa ka saaraa kamuu soo bixin waddadiisiina muu marina mid kaleu marin o bima dalat caleyh min asifaat ama in la diido magacu sifadu tusiyey magacii waa sugaya ilahay wuxuu ley waa caliim lakin anu cilmi ilahay usugi maayo caliimu bilaa cilmi waay aw ilaxkaam ama axkaamtii magacyada ilaahay ay tusisay in la diido marka saddexdaasiba waa ilxaad inkaaru shay min asmaa illah aw inkaaru shay min الصifaat alati dalat عalayha aw inkaaru اaxkaam alati tadamanatha ibn اlqayim wuxuu ka dhigay ka anooc raabic min anwac اilxaad badaa'ic اfawaa'idka juska koowaad saxda boqol iyo sideetan waxaa madaarij saalikiinkana uu ku uhi wanafyu macaani asmaaءi اlxusna min acdam اlilxaadi fiiha in magacyadii ilah in la diidaa ilxaadka lagu sameeyo kuwa u waaweyn buu kamid yihi qala tacala wdru ladina yulxiduuna fi asmaai sayujzawna ma kanuu yacmaluun waay nooca labaad ilxaadku waa tasmiyat llahi bima lam yusami bihi nafsahu waa in ilaahay lagu magacaabo waxaanu isku magacaabin magacaan kitaabka iyo sunaa midnaba aan ku sugnayn wamaa laa yaliiqu bijalaalih wacadamati iyo magac ismu naqsin ah oo ilaahay weynidiisa iyo jalaaladiisa aan laayiq u ahayn ka tasmiyati nasaara lahu aban ilaahay ab bay ku magacaabeen waana ismi yaktadi naqsa lanna ubawadu waa magac markiiba xaaje iyo faqri laga fahmay wey iyo mushaabaho wa tasmiyat falafalaaifati lahu muujiba bidaatihi aw cilata faacila biطabci bay ilahay ku magacaabaan wa tasmiyatu bacdihim lahu bilcaqli اfacaal wa tasmiyat اlyahuudi lahu faqiira wanaxwu dalik asmaa llahi waa tawqiifiya itabacuu fiiha ma jaءa fi اlkitaabi wالsuna walaa yutajaawasu dalik ilaahay waxaa magac ahaan loogu sugaya wixii kitaabkiiyo sunaa ku sugnaado un intaana la dhaafi maayo nooca saddexaad waa tasmiyat اlasnaami biha waa in magacyadii ilaahay asnaamta lagu magacaabo aw ishtiqaaqi asmaai minha lilasnaam ama magacyo laga soo dheegto magacyada ilaahay oo asnaamta magac looga dhigo ka tasmiyatihim allata min alilaahiya wاlcuza min alcaziiz calى axad اlaqwaal culimada qaar baa taa diidan tasmiyathm snma ilahan ajacala alihata ilaha waaxida snaamtiiba ilah ku magacaabaya wahada ilxaad xaqiiqata fainahum cadaluu biasmaai ila awhanihim waalihatihim اlbaila ibnu jariir wuxuu yihi fainahu yacni bihi lmushrikiin aayadda markuu fasirayo kana ilxaadun fi asmaء ilah anahum cadaluu biha cama hiya caleyh fasamuu biha aalihathm waawhanahum wixii ay caabudayeen bay magacyadii ilaahay siiyeen wazaaduu fiiha wanaqasuu minha magacaanu ilaahay lahayna way ku dareen kuwa magacyada ilaahay kamidana waa nuqsaamiyeen fasamuu bacdaha allat ishtiqaaqa minhum laha min ismi اllah aladi huwa allah wasamuu bacdaha alcuza ishtiqaaqa laha min ismi اllahi aladi huwa alcaziiz nooca faraad waa tasmiyaة makhluuqiina biasmaء اllahi tacala alkhaasati bihi in makhluuqaadka qaarkood yaanay asnaam iyo macbuudaadba noqone magacyada ilaahay uu la gaarka yahay inagii soo maray magacyada ilahay u qeybsamaan asmaa mushtaraka iyo asmaa khaasa billah marka in magacyadii ilaahay u gaarka ahaa in lagu magacaabo makhluuqaadka qaarkood tasmiyat lmakhluuqiina biasmaa illahi tacala alkhaasati bih ka tasmiyati bacdi lmakhluuqiina biraxmaan oo kale raxmaan uu la baxo ama loo bixiyo waa ilaad aw ilqahaan aw iljabaar aw naxwiha min alasmaai alkhaasati billahi tacaala nooca shanaad waa tashbiihu sifaat alati tadamanatha bisifaati lmakhluuqiin waa sifaatka magacyada ilaahay ay koobsanayaan in lagu shabaho la haahdo waa la mid sifaatka makhluuqa ibn lqayim badaacu fawaidka wuxu uhi wa khaamisuha anwaacu ilaadka tashbiihu صifaatihi bصifaati khalqihi tacaalى اllahu cama yaqul mushabihuuna culuwa kabiira oo in ilaahay sifaatkiisii sugnaa la diidaa waa ilxaad lmucaila ilaahay sifaatkiisii in la sugo la ha lakin la haha kuwa makhluuqay la mid yihiina waa ilxaadu almumathila nooc lixaad ayaa jira oo aanu sheegin ibn اlqayim shan buu isagu sheegay markaa kuwa aynu sheegnay mid kamida ayaanu isagu sheegin nooca lixaad waa waصf اllahi bima taqadasa canhu min صifaati naqs in ilahay sifaatu naqsi lagu sifeeyo kaqowl اyahuud inahu faqiir waqowlihim istiraaxa bacda an khalaqa اlkhalq waqowlihim yad llahi maglula wanaxwu dalika min nisbati الnaqais wاlcuyuubi ilى اllah waa ilaahay sifaat lkamaal buu ku sifeysay sifaatu waa sifaatu kamaali laa naqsa fiiha biayi wajhin min alwujuh dhinac kastoo lagaga yimaado nuqsaan iyo ceeb ma leh walilahi اlmathalu laclى musanifku raximah llahu tacala litaxqiiqi maqsuud ilbaab wuxuu sheegay aaya waaxida wacadada min alaahaari fi tafsiirih iyo tiro aathaara yani hadallo laga soo naqliyey salafka ah oo aayadda tafsiirkeeda ku saabsan marka aayadduna waa aayadda aynu akrinay qowl lahi tacala walilahi alasmaa lxusnaa fadcuuhu biha wadaru ladiina yulxiduuna fi asmaa'i sayujzawna ma kanuu yacmaluun macnaheeduna waxay ana alasmaa alxusnaa laa takunu ila lilahi tacala alasmaa alxusnaa ilahay unbaa leh cid kaloo la odhan karo magacyadiisoo dhami waa baaligaة fi lxusni gaayatahu ma jirto fadcuuhu biha facbudu llaha biasmaaءi اlxusna ilaahay magacyadiisa wanaaga badan ku caabuda was'alu llaha biha ilahayna ku barya ducadan aayaddan lagu sheegay sidaynu horu soo marray ducada maxay u qaybsantaa ducaau cibaada iyo ducaau masala marka waa shaamilaة linowcayn ducadani fadcuuhu macnaheedu facbuduuhu biha wasalu llaha biha labadu way soo gelayaan ibn اlqayim raximah llahu tacaala ayaa kamida culimada taa sheegtay kitaabkiisa madaarij saalikiin kadalika sheekh الsicdi raximah اllah in asmaa ullahi lagu sifeeyey inay tahay alxusna maxay daliil u tahay cinda ahli sunna anaha tatadamanu sifaat hadday mujarada calaam noqon lahayd calaamadahun aan sifo koobsan ahayn alxusna laguma sifeeyo alxusna in lagu sifeeyey waxay ka dhalatay anaha tatadamanu sifaati kamaalin marka waxay radin ku tahay qof kastoo ilaahay sifaatkiisa diiday ama anfiyey marka ibn اlqayim wuxuu yihi fi madaarij saalikiin qaala allahu tacala walilahi asma xusna fadcuu biha wاducaaء biha yatanaawalu ducaaء اlmasأla waducaaء الhanaa waducaaء الtacabud in ilahay wax lagu weydiisto lagu amaano loogu cibaadeysto wa huwa subxaanahu yadcuu cibaadahu ilى an yacrifuu biasmaaءi wa sifaatihi ilahay addoomihiisa wuxuu ugu yeedhay inay ilaahay ku gartaan magacyadiisa iyo sifaatkiisa wayunuu calayhi biha ilaahay ay ku amaanaan iyo ku celcelinayaan wayaأkhuduu bixadihi min cubuudiyatiha ibn اlqayim badaa'ic اlfawaa'idka waxyaabaha ku sheegay waxaa kamida ana kula smi min asmaaءi اllahi yatadamanu cubuudiyata khaasa magac kasta oo magacyada ilaahay kamidi wuxuu koobsanayaa qaab loo cibaadeysto oo gaara ism ullaahi allah macnihiisu waa maxay almacbudu bxaqi soo ma ama almustaxiqu waxdow lilcibaada muxuu keensanayaa de an tacbud allaha bالtawxiid cubuudiyada ka dhalanaysa waa tahay ism اllahi alsamiic albasiir alcaliim cubuudiya ka dhalanaysa minha cubuudiyaة اlmuraaqaba mar haddaad og tahay ilahay magacyadiisa inuu ka mid yahay alcaliim alsamiic albasiir oo magacana uu tusinayo ilahay u leeyahy صifaة اlcilm almuxiiط bkuli shay iyo صifaة الsamc wاlbasr aladi wasica kula shay laabudda an turaaqib allah subxana wa tacaala taasi waa inay kugu dhaliso haybadeys ilahay ad ka haybadeysanayso oo ilaahay cadamadiisu qalbigaaga ay kusoo xaadirto oo rabbi subxaana wa tacaala mar walba ad xusuusnaato kaflad iyo moogalaan aanad gelin oo taasi ay noqoto mid kugu riixda samaynta waajibaadka kaala celisa wax kastoo macsiyo ilaahay ka cadhaysinay qodobkaasi aada buu muhim u yahay qodobkaa ku saabsan in magac kastoo magacyada ilaahay kamid i ah cubuudiya khaasa u koobsanayo qaab aad ilaahay u caabuduu magac kastaaba kuu sheegaya oo u tusinaya magaca kale kuu tusinayay aan ahayn oo ka duwan marka magacyada ilaahay si nadariya in loo barto maaha iyo sifaadka ilahay oad barata un ana min asma illahi kada ana min sifaat illahi kada la intaa waa inaad uga dhawaato oo magacan ilaahay macaanida u koobsanayo iyo maqaasida uu tusinayo iyo mutadalabaadka wuxuu kaa dalbayo adiga kaa doonayo waa inaad fahanto qalbigaaga u dhaadhacdo waxaa badaawic fawaadka uu ku yihi aayaddan qaala tacala walilahi asmaa lxusna fadcuu biha wahuwa martabataan ducadu ka hadlaya ducaau hanaa ixdaahuma ducaau hanaaءi wacibaada wاthani ducaau طalbi wamasأla falaa yuhnى calayh ila basmaءi اlxusnى wa sifaati اlcula ilahay wax kale laguma amaano maxaa lagu amaanaa magacyadiisa iyo sifaatkiisa bal adu wax kala keeno ilahay lagu amaano haddaad tidhaa ilahay waxaa lagu amaanayaa sharaa'icdiisa iyo axkaamtiisa hadihi mundarija taxta asmaء illah ilahay magaciisa ku hoos jirta haddaad tidhaahdo afcaashiisa dee kulu ficli mudaafin ilى اllah yadul calى صifa min sifaat الlah ficil kastoo ilaahay loo idaafeeyey sifa sifaatka ilahay kamida buu tilmaamaya marka falaa yuثnى عalayh ila basmaءi الxusnى wa sifaati اlculى wakadalika laa yusأl ila biha yana xagga magacyada u jira waxyaaba kale ilahay lagu baryaa waa jira sida camalka saalixa oo kale in ilahay lagu baryo loogu tawasulo lakin xagga magacyo ahaan buu ujeedaa wax kaloo magacoo ilaahay lagu baryayaa ma jiro falaa yuqaalu ya mawjuud mawjuud laysa min asmاء الlah yuطلq calى اllah min bab اإkbaar aw ya shay aw ya dat اkfir lii وarxamni bal yusأl fi kuli maطlubi bsmi yakunu muqtadiya lidalika اlmaطlub weliba magacaad ilaahay ku baryeyso iyo waxaad weydiisanaysa waa inay munaasaba ka dhaxayso fayakunu saail mutawasila ilayh bidalika اsm waman taamala adciyaة الrusul walaa siyama khaatimahum waimaamahum wajadaha muطaabiqaة lihada sicdi laftiisu wuxuu yihi fadcuu biha wahada shaamilu ducaaءi اlcibaada wa ducaaءi اlmasأla wadaru ladina daruu bimacnaa utrukuu marka macnuuma waxa weeyaan laa taamuruuhum bimacruuf walaa tanhawhum can munkar macnuuma saasa macnu saas ah, ah. bal macnu waxa weeyaan yana laa taquluu mila qawlihi walaa tafcalu mila ficli waxay sameeyeen oo kale ha samaynina waa min baab tahdiid lilmulxidiin waxay la mid tahay darhum yakulu wayatamatacuu wayulhihim lmalu fasawfa yaclamun liyakfuruu bima ataynaahum waliyatamatacuu fasawfa yaclamuun baab tahdiid wey wadadooda hamanina iskana suga cadaabka ilahay intuu imanayo laa taslukuu maslakahum walaa ariiqahum aayaddan wajhu dilaalatiha calى maqsuud اlbaab waa bayaan ana alilxaada fi asmaء اllahi subxaanaه wa taعaalى yunaafi tacdiim allah وykun dariicaة ilى الshirk ana bayaanu ana lilxaada fi asmaء اllahi wa صifaatih yunaafi tacdiim allah وykun dariicaة ilى الshirk qala dakra بn abi xaatim wuxuu sheegay cali bn cabaasi radي الlahu canهuma yulxiduuna fi asmaئihi ay fi tafsiri yulxiduuna fi asmaئihi yushrikuun ibn abi xaatim wuxuu sheegay buu yihi ibnu cabaas inuu yihi ilxaad bay sameynayaan macnaheedu waa shirki bay sameynayaan hada laysa min qowl ibn cabaas wahima اlmuصنif raximah اllah walam yadkur hada ibn abi xaatim fi tafsirih aladi rawى canhu anahu fasra ilxaada bاlishraak huwa qataada kw ibn abi xaatim ka wariyey inuu ilxaadka ishraak ku fasiray waa qataada faqad rawaa canhu ibn abi xaatim min طariiqi maxamed bn cabdilaclى an maxamed bn thawri can macmar can qataada qawluhu yulxiduuna fi asmaa'i qaala ay qataada yushrikuun qataada ma ka ansaxay la riwaayatu macmar can qataada waa daciifa waadix soo ma yaa ilxaadka ishraak ku fasiray qataada waladii rawaa ibn abi xaatim can ibni cabaasi fi qowlihi yulxiduuna fi asmaa'i atakdiib inuu ilxaadka takdiib ku fasiray in la beeniyo magacyada ilaahay kaasuu ibn abi xaatim ibn cabaas ka wariyey faqala xadaثna abi qala xadaثna abu صالح qala xadaثani mucaawiya bn صالح an عali bn abi طلحة can ibni cabaasi qowluhu aladina yulxiduuna fi asmaءi wa atakdiibu yani ilxaadku waa takdiib in la beeniyo magacii a magacaa ilaahay ma leh raxmaan ba lama idhaa in la idhaha marka kaasuu ibn abi xaatim ka wariyay ibn cabaas wa hadihi min fawaa'id الrujuuع ilى اlmaraajic اlasliya had ya jeer kitaab wax soo naqlinaya haddaad aragto adoo sheekaba ku kalsoon laakiin isku day halku wax ka soo naqilay adiguna inaad u noqoto fawaaid kale ad halkaa ka helaysa isagoo aanu soo naqilin cilmi kale waxaa laga yaabaa inuu bilmacna kusoo naqilay hadalka kusoo raray ad markaad u noqoto lafdigii manquulka iyo ma'huurkaas baad helaysa waxaa dhici karta inuu wahmiyey oo qowl u nisbeeyey qof aan lahayn marka waa faa'ida cilmiya muhima jiddan ibnu cabaas miyay ka ansaxdeen inu ilxaadka ku fasiray takdiib la sanadka ku arkaysa waa min ariiqi abi saalix cabd llahi bni saalix waa daciif cabd llaahi ibnu صالح abu صالح cabd llahi ibnu صالح oo ضaciifa ba sanadka ku jira waana min riwaayati عalي bn abi طلحة عan ibni cabaas waana mursala yana munqaطica waa yahay in lagu fasiro ilxaadka ishraak iyo in takdiib lagu fasiro midna khalad maaha waa min suwar alilxaad nagan yihi de inkaaru shay min asmaa الlah aw mima dalat aleyh min الصifaat aw اaxkaam waa takdiib soo maha kaas inkaarkaas wakadalika in lagu fasiro ilxaadka ishraakna khalad maaha iyaduna wayatadamanu ishraaku biha min jihatayn an yajcalu adala calى اlmumaathala qofka ka dhiga صifaatka magacyada ilahay koobsanayaan kuwa kuwa makhluuqa lamida ishraak buu sameeyey sifaadka ilahay iyo kuwii makhluuqu isku mid ka dhigay wejiga labaadna alishtiqaaqu minha asmaa lilasnaam in magacyo looga soo dheegto asnaamta wa canhu buu yihi can ibni cabaas samu laata min alilah laatay laata ku magacaabay min ilahi mushtaqa min alilah iyagoo kasoo dhabashay oo kasoo dheegtay ilaah wlcuzana min alcasiiz bay washtaqu lcuza min alcasiiz hada laysa fi tafsir ibn abi xatim bihada lafdi can ibn cabaas waxaa tafsir ibn abi xatim ku qoran inuu yihi ibn cabaas ilxaad lmulxidiin an dacw llata wاlcuza fi asmaء illahi caza wajal waa inay laata iyo cuza yaana magacyada ilaahay ay ku dhex sheegeen oo bimacnaa dee ilaahay magaca ilaahay siiyeen sanadkiisuna waa daciif liannahu bisilsilati alcawfiya silsilada macruufka kuwa ah cinda almuxadisiin bisilsilati alcawfiya ayuu ku yimi laakiin cidda tidhi laata ilaah bay ka soo qaateen cuzana casiis bay ka soo qaateen waa eh, eh, laga wariyey arinkaa waa mujaahid oo ibnu jariir baa fi tafsiri ku wariyey can ibni jurayjin can mujaahidin wadaru ladiina yulxiduuna fi asmaa'i qaala ishtaqu lcuza min alcaziiz ishtaqu laata min allah fi cancanat ibnu jurayj ibnu jurayj waa mudalis oo macruuf ada arkaya can ibni jurayj can mujaahidin walaharu daciif ahaar keenaybo daadili soo qowluhu can ilacmish sulaymaan ibnu mihraan weeye waa sheekii muxadidkaa ee kaftanka badnaa aada buu kaftan badnaa yudkiluuna waxay gelinayaan fiiha magacyada ilahay dhexeeda maa laysa mina waxaan kamid ahayn ilxaadkii muxuu ku fasiray tasmiyat llahi bima lam yusami bihi nafsahu in ilaahay magac looga dhigo waxaanu ilaahay magacyadiisa ku darin بن أbي xاtim baa أrkana wariyey fي تfsirihi wahuwa ضaعiif jidا waayo sanadkiisa waxaa ku jira mbشir بn cubayd الquraشhi wa huwa matruk wqad ramaahu الإmam أحmed bاlwضع imaam أحmedna waa wa wضع waa beenaale xaadiثa sameeya marka yudkiluuna فيha ma laysa minha macnaheedu waxa weyaan sida u yihi ibn اlqasim fi xaashiyati kitaab الtawxiid ay yudkiluuna fi asmaء اllahi ma lam yusami biha nafsahu walam yusamihi biha rasuluhu katasmiyat katasmiyati lata min alilah wanaxw aahaartan uu musanifku ku keenay fi tafsir اlaaya ma aha in mid waliba wuxuu ilxaadka ku fasiray u leya ilxaadku waa intaasun waa min baabi الtafsiri bاlmithaal oo لأnna ma dukira fiiha nooع min anwaع اilxaad walaysa shaamila lianwaع اilxaad ahar ibn cabaas uu kasoo naqilay ilxaadki wuxuu ku sheegay biinkaari asmaء illahi haabit fi kitaabi wasuna aharkiisa labaadna ilxaadki wuxuu ku fasiray ishtiqaaqu asmaءi minha lilasnaam walmacbudaat اlbaطila aharka acmashna ilxaadki wuxuu ku macaneeyey tasmiyat اllahi bima lam yusami bihi nafsah qaala fiihi masaa'il alula ihbaat اlasma ay lilahi tacaalى magacyada ilahay loo sugo athaabita bاlkitaabi wالsuna liqowli اllahi tacala walilahi alasmaء اlxusna athaaniyatu kownuhaa ansha ay tay asmaء اllahi xusnaa liqowlihi alasma alasma walilahi alasmaء اlxusna wamacnaa kowniha xusna anaha balagat fi lxusni akmalahu wanaaga ayay kamaalkiisa gaadhay lanna xusna waa muanahu axsan muanahu xasan maaha waa muanahu maxay Ah, axsan axsan soo ka u wanaagsan maaha alxusnaana waa muanakeedii marka waa taanii lafdiyade waaye wahiyo ismu tafdiil weeye xusna macnaheedu waa magac oo dhan magacyadii ugu wanaagsanaa athalidatu alamru amarka layna amray biducaa'ihi biha inaynu ilaahay ku barino kuna caabudno fadcuuhu biha araabicatu tarku man mid in laga tago bimacnaa aan lagu dayan oo la raacin caarada ilaahay magacyadiisa diiday oo kamida min aljaahiliin kuwa jahliga ku sifaysan almulxidiin liqowlihi wadaru ladiina yulxiduun ay utrukuu sabiilahum wadadooda ka taga walaysa almacnaa anlaa nadcuuhum ilى alxaq nunkira bailahum walaayatu tatadamanu alwaciida waاtahdiid sidayna horaba u sheegnay alkhaamisatu tafsir ilxaadi fiiha fasiridda la fasiray ilxaadka oo dee ibnu cabaas takdiib ku fasiray aharkaas aanu hi ma ansixin qataada uu ku fasiray shiraak uu ku fasiray acmash tasmiyat llahi bima lam yusami bihi nafsahu marka ilxaadkiina muxuu noqday almaylu biha can الsawaabi wاlxaqi fiiha siduu doonayaba ha u dhignaadee sidii xaqa ahayd ee saxda ahayd si aan ahayn asmaa ullaahi haddii laga aamino ama laga yidhaahdo ama loola dhaqmo waxaasoo dham waa ilaad wey asaadisatu waciidu man alxada goodiga cadaab loogu goodiyey ka ilxaad sameeyey fi asmaa illah sayujzawna ala sayujzawna ma kanuu yacmaluun buri ilahay sayujzawna calaa ilxaadihim jazaan muaabiqa lahu ilxaadkoodaasaa lagu ciqaabi doonaa ciqaab yana waafaqsan ilxaadkooda mutaabiqu ah qaala raximah llah baabun hadakani baabun oo ka hadlaya laa yuqaalu lama orhanayo asalaamu cala allah maa la ihahdo ma banaana maqsuudka baabkani waa bayaan ana alqowla asalaamu cala allah in qowlka ah asalaamu calى اllah salaami allah dushiisa ha ahaato uu yahay munaafin litacdiim illah mid ilaahay weynidiisii ay isdiidayaan faqdu tacdiim illahi aw naqsuhu fi qalbi اlcabdi min daraa'ic shirk in ilaahay weyneyntiisii qalbiga addoonka laga waayo ama ay ku yaraataa waa min daraa'ic shirki wa wasaa'ilihi اlcidaam aniga sheegnay abwaabtan oo dhami waxay ku saabsan tahay daraa'ic shirka wasaa'il shirka waxyaaba aan la diiday oo waxyaabo wasiilo shirkiga u ah waxaana shirkiga wasiilo ugu noqdeen lannaha waa umuuru munaafiyatu liasli tacdiim illahi aw kamaalihi alwaajib marka alqowlu asalaamu cala allah la ha yunaafi tacdiim allah tacdiim llahi siay isu diidayaan iyo in la ha asalaamu cala allah waxay isu diidayaan likownihi muhiman annaqsa fii xaqi yaa yaa loo duceeyaa horta dee cid ay wax ka dhiman yihiin soo ma ah, yaa nabadgeliyo loo loo weydiiyaa cid dee cid nabadgelyo looga nabadgelyo darro looga baqayo soo ma ama dhib looga baqayo marka kaanama in la leeyahay naqsi baa fii xaq illaahi ku sugan marka yaxtaaju mina ilaa ducaa buu inooga baahan yahay si naqsiga noocaasa aynu uga kabno markaa sababta tacdiimka ilahay uga hor imanaysa waata lianna asalaam ima an yuraada bihi taxiya asalaam marka la leeyahay waxay noqonaysaa in looga jeedo salaan aw طalabu salaamati lilmusalami caleyh ama kan la salaamayaa nabadgeliyo cid loo weydiinaya waa wejiga labaad aw اlإkbaaru bأna اlmusalima musaalimu lilmusalami caleyh marka le asalaamu calayk waxaad ku waramaysaa kan aad salaamayso inaad nabadgelyo unu wado oo aanu dhib xaggaaga kaga iman ahayn anu laa yanaalu minhu makruh wakulu hada laa yaliiqu bitacdiim illah in la ihahdo ilaahay baan salaamaya ama la ihahdo ilaahay baan salaamo iyo badqab iyo nabadgelyo u dalbaya yaad u weydiinaysa ilahay marka isagaaba asalaama wasalaamatu minhu wa ilayh ama inaad tidhaahdo ilaahay baan u sheegayaa inuu aniga iga nabadgelayo kulu hada laa yaliiqu bitacdiim illah aladi lahu asmaء اlxusnى wصifaat اlculى walaa yaliiqu ila bmakhluuq qala raximah اllah fi صaxiix fi صaxiix الbukhaarي wa muslim lakiin lafdiga bukhaari muslim ugu qorayo waa lafdiga qibala cibaadihi halkan min cibaadihi bay noogu taal sooma matnigeena min cibaadihi min cibaadihi aلsalaamu calى اllahi min cibaadihi lafdiga bukhaariyo muslim waa min qibala cibaadihi laba siyaaboodba waa loo dabdi in la haha qabla cibaadihi oo intaanan addoomaha salaamin baan ilahay salaamaya in la haha qibala cibaadi oo tan ay la macno noqoto salaamtaasoo addoomihiisa xaggooda ka timi marka qibala cibaadihi bukhaariyo muslim lafdiga ayay ku wariyeen ama qabla cibaadihi ama lafdigan min cibaadihi falaysa fi صaxiixayn wainama wa fi sunan النasaءi wagayrihi asalaamu xadiidka ma ynan akrin bamatn sooma musanifku raximah الlahu taعaalى baabka wuxuu ku keenay hal xadiid qaala fi صaxiixi fi saxiix الbukhaari wmuslim can ibni mascuudi radi allahu canhu qaal kunaa waxaanu ahayn ida kuna maca الnabiyi salى الlah alay slm marka nebiga la joogno fi salaati salaad aan kula jiro markaa salaadaasi waa faral sida haalibkaa dee salaada faralka uma jamc lagu tukanayay qulnaa waxaanu odhanaynay asalaamu salaami calى اllah allah dushiisa ahaato min cibaadi xaale addoomihiisa xaggooda ay ka ahaatay aلsalaamu calى fulan fulan dushii ha ahaato faqaala الnabiyu salى الlahu alيه wasalam laa taqulu ha odhanina aلsalaamu calى اllah fain alla maxaa yeelay ilaahay huwa الsalaamu isagaaba ah aلsaalimu min الnaqaa'isi wاlcuyuub wاlaafaat mid iskii uga bad qaba oo uga maran nuqsaan iyo ceeb iyo aafo iyo musiibo ahna isla markaa mid addoomihiisa ka badbaadiya waxyaabaha ay dhibsanayaan dulmigu uu ka mid yahay isaguna ma dulmi cid kalena dulmidana ma ogola marka qulna aلsalaamu calى اllahi min cibaadi ay naطlubu lilahi an yusalima nafsahu min alcuyuub wالnaqais cid kale ilahay umay baryeen ilahi unbay ilahay u baryayeen oo khaladkaada un ku jira ayay kamid tahay marka tiraa asalaamu calى اllah waxay ka dhigantay inaad tiraa allahu calى اllah ila asalaam waa magacii ilaahay aw an yakuna ismu الsalaami caleyh min cibaadi marka maxay u arkeen saxaabadu ma ilaahay bay nuqsaan iyo ceeb iyo aafaat iyo waxaa yani u tiirinayeen la waxay u qaateen asalaam inuu yahay min qabiil اlxamdi wالshukr sida axmed اllaha iyo ashkuruh oo kale inuu la mid yahay asalaamu calى اllah in lamid tahay fajawasuu hubuutahu lilahi tacala ayضا asalaamu calaa fulani wa fulan fulan iyo fulankan iyay ahaayeen iyagana ay salaamayeen riwaayadda bukhaari waxaa ku timi asalaamu calaa jibriila wa mikaal laakiin ma jibriil iyo m mikail oo quraamay waxaa kusii cadfan riwaayadda bukhaari lafteeda asalaamu calaa fulan wa fulan marka cadad min almalaaika ayay sheegayeen oo jibriil iyo mikaal iyo ay ka mid yihiin iبن xaجرna فتحubaariga wuxuu ku yihi qwlh السلام عlى فulan وفulan في riwaayaةi cabd للahi بن نmayr عan الأعmش cinda بن maaja yacnuuna المalaaئka bay ujeedaan wlلإسmاعيلي min riwaayaةi عlي بن msir fanacud المalaaئkaةa tiro malaaئga baanu sheegi jiray وmثlh للsirاج min riwaayaةi mحamed بن فضيل عan الأعmش بlفظ fanacud min الmalaaئkaةi ma shاء الlah السلام على جibrيل السلام على ميكال السلام على على على على saasaan wadi jira فإن الlaha huwa السلاam فإن الlah huwa السلاam أي الساaliم min النaqائص والcuyuub والآفاat ilahay isaga ayaa ah kaka maran نqصaan iyo ceeb iyo aafo والمسلم لعibaadihi min المkخلوqيin waa ka addoomihiisana salaamada iyo badqabka siiya iبن xaجaر wuxuu yihi في bayaani mعنى اسم السلاam ومعنى السلاam الsاlم min النaqائص وqiila almسلم لعibaadه وqiila almسلم عalى أwliyaaئه marka labada macnoba magac uu koobsanaya oo الsاlم min النaqائص والcuyuب والآفاat inuu ilaahay yahay waa tusinaya waxaa kaloo tusinaya ilahay inu yahay almسلم لعibaadه ka addoomihiisa badbaadiya ee nabadgelyada siiya faina allah huwa salaam inadani tacliil bay faaideys faa'iideyneysaa oo hadihi ljumla waa tacliil linahyi can ilqowl asalaamu calى اllah maxaa loo diiday in la yidhaha asalaamu calى اllah faina allah huwa salaam waayo salaamayaa loo dalbaa cid u baahan ilahayna uma baahna isagaaba asalaama waa salim min anaqais wاlcuyuub والآفاt المسلم لعباadة ولهذا شhekh الإسلام بن تيمية وxu في مجموع الفتاوى مجلدka tobnaad صفحada شaن boqol iyo شhan iyo konton أشhaaرa بdalika بdalika oo ah فإن الlah huوa السلام wuxuu ku ishaaray ana الsalaama inamaa yuطlabu liman yaxtaaju ilayh yaa bedqab iyo nabadgelye loo dalbaa mid u baahan soo maa wallahu huwa الsalaam ilahina isagaaba salaama faالsalaamu yuطlabu minhu laa yuطlabu lahu ilahay isagaa laga dalbaa la weydiistaa isaga looma doono bal yuhnaa calayh asalaam waa lagu amaanaa ilahay magaciisa waa lagu amaana sheekh بن cuthaymin qowl mufiidka wuxuu yihi qowl laa yuqaal aلsalaamu calى اllah ay laa taqul aلsalaamu عalayka ya rab ha odhan lima yeli laba sababood awgood ta koowaad oo ah ana mila hada الducaa yuhim الnaqصa fi xaqi horeynu sheegay fatadcu اllah an yusalima nafsahu min dalika id laa yudcى lishayi bsalaam min shayin ila ida kana qaabila an yatasifa bi markaad ilahay leedahay ila ilaahayow iska badbaadi nuqsaan iyo ceeb iyo aafaat iyo dhibaatooyin dee macnaheedu laba muu noqonayaa inaad leedahay imikaabay ku haystaane iska dulqaad iyo inaad leedahay maya qaabil baata lidalik waxaas way kugu dhici karaan ee ka hortag walihada ui id laa yudcaa lishayin bisalaam min shayin ila ida kana qaabila an yatasifa bih wallahu subxaana munazahun can sifaati naqs sababta labaad ida dacwta laa yusalima nafsahu faqad khaalafta alxaqiiqa markaad tiraa ilaahay waxaan kaa baryayaa inaad isbadbaadiso oo nuqsaan iyo ceeb iyo aafiya dhibaato aad iska badbaadiso dee taasi xaqiiqadii bay khilaafsantah ilaahay waa la baryaaye ilaahay subxaana watacaala isagana wax laysuma weydiiyo cid kale wax looma weydiiyo lianna laa yudcaa walaa yudcaa lahu fa huwa waayo ilaahay maxaan loogu ducayneyn fa huwa aniyun cana can ducaaina w can kuli shayin mina lakin yuhnى caleyh bصifaat اkamaal mil gafuur samiic calim alqowl la yidhaahdo aلsalaamu calى اllah xukumkiisa waa xukm اlqowl aلsalaamu calى اllah cadad min alculamaa waxay dhahen waa xaaraan waana sida صaxiixa ah waayo dee inaad dad ilaahay baan u ducaynaya o ilaahay baan ilaahay u baryaya wax xaqiiqada iyo waaqaca aada u khilaafsan weeye isla markaa naqsi iyo ceebna ilaahay loo tiirinayaa ay ka dhalanayso culimada tiri waa xaara waxaa kamida ah shekh lislaam ibnu taymiya raximah llahu tacaala oo wuxuu odhanaya fanahahum nabiyu can dalika waqaala in allah huwa walam yaamuru biicaadati salawaat masale fiqiya buu ka hadlayay muu amrin nabigu inay salaadi kusoo celiyaan alati qaaluu dalika fiiha maca ana hada alkalaam xaraamu fii nafsihi hadalka aلsalaamu calى اllah sidiisu xaaraamiye fainhu laa yajuusu an yudcى lilahi bالsalaam bal huwa اlmadcuw walama kanuu juhaala btaxriimi dalika lam yamurhum bilcaada hadal xaaraana bay ku hadleen salaada dhexeedii haddana rasuulku ma amrin buu leeyay inay salaadii kusoo celiya o juhaal bay ahay ibnu rajabna wuxuu yihi fatxulbaariga faama aلsalaamu calى اllah fahuwa kalaamu gayru jaaئizin kadalika sheekh ibn cuthaymiin wahada nahyu taxriimin buu hi wsalaamu wالsalaamu oo ilaahayna laa yaxtaaju ilى salaam huwa nafsu caza wajala salaamu saalimu min kuli naqsi min kuli cayb wجه dilaalة الxadيث عalى maqsud الbاb أna fiiha النahي can qowli السlاam عalى الlah iyo وnaxwi wa min alalfaad الmuhimaةi linaqصi fi xaq الlahi ah xadiidkan waxaa ku jirta in laysu diiday in la hah aلsalaamu calى الlah iyo ereyada la midkaa waa erey kaste oo ihaam keeni kara naqsi ilaahi subxana watacaala in lagu maleeyo limunaafatiha litacdiim lmuqawi litawxiid waa ereyada alalfaad almuhima linaqs waxay meesha ka saareysaa ama nuqsaamineysaa weyneynta ilaahay tawxiidka quweyneysa watakunu dariicata ila shirk waxaanay wasiilo iyo wado u noqoneysaa ama u tahayba shirki qaala fihi masaa'il alأulى tafsir الsalaam markuu magac ilaahay yahay maxaa lagu fasiray asalaam caniis waa maxay asalimu min النaqائص والcuyuub والآfاt ama almuslimu عalى cibaadihi ka addoomihiisa dushooda salaam ka yeela athaaniyatu anahu taxiya liqawli kuna naqulu asalaamu cala allah asalaamu calaa fulan markaa salaam bee ayay uga jeedeen buu leeyahy maanaa ilahay baanu salaameyna bidaliilin xagga dambe ay kaga cadfeen asalaamu calaa fulan de waana noqon kartaa alabu salaamati lahuna waa noqon kartaa waana sida daahirkaaba inay ilaahay u dalbayaan iyagoo ilaahay un ka dalbaya salaamo u dalbayaan malaaigtana saasoo kale inay salaamo ilaahay uga dalbayaan aلثالثة أنha laa تصلح لlah yaعni maqaaladan ama taxiyada noocani anaha taxiyada noocani laa taصلح lilah wax ilaahay ku banaan maaha maxaana ilahay ugu banaanayn لأnnaha tuhimu نqصa في xaq الlah والlahu la yحtaaج ilى السلاam لأnnahu saalimu بنfسihi عan النaqائص والcuyubi والآfاat ولihada ba nebigu la tqulu السلام عalى الlah الرaaبعaة الcilaة في dalika yaعni sababta loo diiday in la dhaha aلsalaamu calى اllah oo لأn اllaha huwa الsalaam wey falaa xaajaةa ilى an yudcىa lahu bidalik ilahay isagaaba aلsalaamu ah ay asaalimu min kuli naqصi وacaybi وaafati almusalimu lcibaadih aw calى cibaadih marka falaa xaajaةa an yudcىa lahu bidalik alkhamisu tacliimuhum barista nebigu uu baray التaxiya alati taصlxu lilah oo ataxiyaatu lilaahi dhaha buuhi nabigu ataxiyaatu macnaheedu waa salaamo miyaa atacdiimaat jamiicu tacdiimaat oo kulu tacdiimin xaqin yastaxiquhu llahu subxana wa tacala min cibaadi weyneyn kasta oo xaqa maanaa si xaqa loo weyneynayo ilahay xaq buu leeyahy subxana wa tacala marka ataxiyaatuna macnaheedu waa atacdiimaatu lilah wallahu subxaana watacaala aclam sala allahu calaa nabiyina mxamedi wcala alih waasxaabihi ajmaciin